الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد النجاشي waxaan qaadanaynaa taabiciga lagu magacaabo annajaashiy waa waxaa lagu magacaabaa asxamatu bin abjara asxamatu bin abjar ninka lagu magacaabo lamaa maata annajaashiyu najaashi markii uu dhintay kunnaa waxaanu ahay nataxaddau kuwa ku sheekaysta annahu sha'niya laa yazaalu inuusan ka zuulin yuraa in la arkayo calaa qabrihi qabrigiisa nuurun iftiin qabrigiisa in nuur lagu arkaayo ayaan ku sheekaysan jirnay caaishatu baa tiri oo umulmu'miniin mu'miniinta hooyadood ahayd calamunaa calamkeena ninkan wanaagsan haadaa ee kan ah taabiciyun waa taabici idaa dukira haddii la xuso attaabicuuna nimanka taabiciinta marka la xusayee la sheegayo taabici waaye saxaabiyun marna waa saxaabi idaa cudda marka la tiriyo asaxaabatu saxaabada waayo taabici xilligii nebiga noolaa haddii lagu weydiiyey waa najaashi saa darteed wuxuu sigay inuu saxaabi yahay waayo nebigii oo nool ayuu rumeeyey laakiin ma uusan arkin raasala wuu la xiriiray annabiya nebiga sala allahu calayh wasalam oo risaalay isdhaafsadeen waraasalahu nnabiyu nebigana asaga wuu usoo risaaleeyo risaaluu usoo diray walammaa markii laxiqa uu haleelay birafiiqi alaclaa waa najaashiye rafiiqii sar markuu haleelay sallaa wuu tukaday calayhi najaashi korkiisa alrasuulu rasuulkaa ku tukaday sala allahu calayhi wasalam salaata alghaa'ibi salaad janaaso haa'ib ah buu ku tukaday maca annahu ayadoo weliba lam yusalli uusan tukan nebiga calaa haa'ibin haa'ib oo siwaahu asaga ka soo haray waa ninkii ugu horeeyey ugu dambeeyey ee nebiga salaad janaasoo haa'iba uu markaa ku tukaday innahu asagu asxamatu bin abjar waaye almacruufu wuxuu macruuf ku yahay oo aad loogu yaqaanaa binnajaashiyi najaashi ee fatacaalow kaalaya naqdi aan dhammaysanoon ku gudano oo aan ku qaadana haadihi laxadaat laxadaadkan iyo daqiiqooyinkan almubaarakaati ee barakada lehe meesha aan fadhino maca haada alcalam calamka buurta ninka calamka ee muuqdee caalimka ah ama sabuurta ah alfad ee asagoo kale aan la arkin oo min aclaami almuslimiin muslimiinta aclaamtooda markaa ka mid ah kaana wuxuu ahaa waalidu asxamata asxama aabbihii waa najaashi aabihii iyo melikan boqor ayuu lilaxbaashi axbaashta uu ahaa nimanka xubuushta ah oo dhan ayuu boqor u ahaa walam yakun mana uusan lahayn lahu asagu waladun wiil siwaahu aan asxamo ahayn wiil najaashi aan lahayn iyo owlaad oo dhan canugaasuu ka lahaa boqorna wuu ahaa fa qaala bacdu zucamaa'i alxabashati xabasho odayaasheedii gobolka mid ah baa libacdin qaarka kale waxay u dhaheen inna melikana boqorkeena laa walada owlaad ma laha lahu asaga hayra haada algulaam canugan asxamo maahane najaashi meehe qof kale uu leeyahay ma laha wa ina daalika arintaana sayafutu waxay jilcinaysaa oo ay daciifinaysaa fii cadudihi cadudkiisa garabkiisa iyo awooddiisa wahuwa xayun asagoo nool wayaqdii waxay tirtiraysaa baabi'inaysaa wayaqdii waxay baabi'inaysaa calaa mulkihi mulkigiisa idaa maata hadduu dhinto wayasuuquna wuxuuna noo kaxaynayaa anagii ilaa maa laa shay ilaa maa shay laa tuxmadu aan la mahdinin cuqubaahu cirbihiisa shay aan ciribteeda la mahdinin baa nagu dhici doontaa faxabadaa kaalaya oo isu imaada ama faxabada waxaan jeclaan lahayn low qatalnaahu haddaan dili lahayn low qatalnaah war haddaan dilna ka waramay dheen asagoo dhanba wamalakna aan malak madax ka dhigano oon u dhiibanoon mulkiyeyno akhaahu walaalkii waayo fa inna lahu walaalkii wuxuu leeyahay itnay cashara waladan kow laba iyo toban wiil oo yu'aasiruunahu xoojiya fii xayaatihi noloshiisa wayarihuunahu dhaxla bacda mamaatihi geeridiisa kadib kan halka cunuqaba aan dilno walaalkii ayaa qaba laba iyo toban ay wiile asaga aan u dhiibano waayo way xoojinayaan nolosha geerina way ku dhaxlayaane wamaa zaala kama uusan zuulin yuwaswisu inuu ku waswaasinayo lahum ayaga ashayaanu shayaanka oo wayabuu uu kicinayo fii rawcihim rawcooda cabsidooda min rawcihi rawcadiisa uu ku kicinayo cabsidii ay ayagu ka cabsanayaan cabsidiisa inuu ku kicinayo xataa qataluu ilaa ay dileen melikahum boqorkoodii wabaayacuu waxay la mubaayacoodeen akhaahu walaalkii min bacdi asaga gadaashii ninkii la dhashay ayayna markaa mubaayacoodeen nasha'a wuu barbaaray asxamata asxama wuu barbaaray fii kanafi cammihi adeerkii hoostiisuu ku barbaaray bacdamaa aabbihii la dilay oo aabbihii walaalkii adeer buu u yahay asaga la madaxeeyey hoostiisuu ku barbaaray wa akhadad waxay guda gashay baraacimuhu baraacimtiisa waxyaabaha uu kusoo kor ku soo iyo barbaarkiisa tatafataxu inay furayso can dakaa'i laamicin caqli iftiimaya wa xasmin go'aan raayicin sareeya wa bayaanin caddayn mushriqin iftiimaysa wa shakhsiyatin iyo shakhsiyanimo dadnimo raganimo fadatin oo sarraysa intaasuu baraacimadiisu noqduu ku barbaarayey xataa intii mala'a uu ka buuxiyey fu'aada cammihi ali adeerkii laabtiisa icjaaban bihi inuu la dhacaba inuu la icjaabow aad ula dhaco canuga waa najaashi iyo wa taqriiran qadaritaan iyo taqariir limazaayaahu waxyaabaha ziyaadada ah ee uu la imaanayo taqdiirin uu taqdiirinayo adeer iyo wa tafdiilan inuu ka fadilayo lahu asaga calaa abnaa'ihi ilmihiisa caruurtii asaga uu dhalay kan baa ka fariidsan kaasuu ka fadilayo marka uma kabacdi haddana waswasa shayطaanu shayطaankiibaa waswaasiyey maratan ukhraa mar kale lisaadati اlaxbaashi xubuushtii axbaashtii raggoodii cowaaweynaa ee odayaasha ahaa faqaala bacduhum libacdin qaarkood baa qaarka kale waxay u dheheen haddana wallaahi allan ku dhaaranee inaa annagu lanaqshaa waan cabsanaynaa an yufdiya almulku boqortunimadu inay gaarto oo ay u ahaato oo ay ku intahootay ku dhammaato ilaa haada shaabi wiilkaan yar waa wiilkii aabbihi ay dileen waa asxama ama waa najaashiye shaabkan inuu u ekaa u qabsado oo boqortinimadu ay u ahaato taasaan ka cabsanaynaa walain tamma hadday u taab noqoto lahu asaga daalika arrintaana layantaqimanna wuu naga aargudanayaa minaa xaggeena shara intiqaamin aargudasho u xune u shar badan ayay yidhaahdeen waliyaqtulannana waana nalaynayaa oo waana dilayaa ajmaciin dhammaanteen jazaa'an abaal oo nooga abaalgudaya darteed maa qatalnaa abaaha wixii aan aabbihi u dilnay hadda ninkan haddii madaxtinimada u ahaata canugan dhammaanteen wuxuuna dhadhansiinayaa intiqaam aad u xun waanana dhammaynayaa aabbihi abaalgudkiisa dartii uu nooga abaalgudayo uma ka bacdi madow waxay soo aadeen ila almeliki boqorkii waa ninkii adeerkii ahaa wa qaaluu waxay dhaheen ayuha almeliku boqorkaanow innaa anagu laa nutiibu ku dayb noqon mayno oo kuma wanaagsana nufuusunaa nafafyaalkeena watadma'inu kuma xasilna quluubunaa qalbiyaalkeena ilaa idaa qatalta inaad disho maahane haddana asxamata asxame inaad disho aw akhrajatu ama aad bixiso min bayni adhurinaa dhexdeen laba mid ka yar dil haddii kale dhexdeenna ka bixi fahaahu haahu waa kaoo qad shabba barbaaroo koray wainaa anagu lanaqshaa waxaan ka cabsanaynaa an yantaqima inuu nooga aarguda minaa xaggeena jazaa'a maa qatalnaa abaahu aabbihii dilkii aan dilnay abaalgudkeeda faqaala lahum اlmeliku boqorkii wuxuu ku yidhi waa abeere bi'sa alqawmu antum qoom idinka u xun buu yidhi bi'sa alqawm qoom kuwa u oo u baas leh baad tihiin antum adinka laqad qataltum abaahu bilams aabbihiisii baad shalay disheen watadlubuuna waxaad iga dalbanaysaan minii xaggaygood iga codsanaysaan haddana miya an aqtulahu alyawm haddaynan isagana dilo wallaahi laa afcal buu yidhi allaan ku dhaartee samayn maayo faqaaluu waxay dhaheen idan waayey haddaadan samaynaynin na'khuduhu waanu qaadaynaayo wanarmii bii waxaan ku tuuraynaa khaarija bilaadina beledkeenna bannaankiisa asagoo dhan waa masaafurinaynaa macnaha faadcana wuu ogolaaday lahum ayaga wuu ka ogolaaday faadcana wuu hoggaansamay macnaha calaa kurhin minhu kurhi ayadoo ay ku tahay dhib asagoon rabin iyo waa cajizin tabardaro ilan way qasbeen waa odayaashii beesha waas darteed waa u hoggaansamay arrintii lam yamda kama soo wareegin calaa ibcaadi fogayntii la fogeeyey asxamata hayru yawmin wa bacdi yowm hal maalin iyo maalin barkeed waxaan ahayn xataa waqaca ilaa ay dhacday maa lam yakun fii xismaan waxaan lagu xisaabtamaynin arrin aan la filayn baa dhacday falaqad talabada waxaa soo amaamuntay oo soo kacday alufuqu jihada jihada waxaa ka timid bilguyuumi daruuro addukni oo aad u waaweyn oo madmadow iyo hal mar soo kacday waa markuu maalin iyo bar maqan yahay wiilkii la masaafuriyey wahaajad waxaa kacday asamaau samadiina bisawaaciqi biriq baa meel kasta isqabsatay wamaajad way dhabatayoo aad bay u kacdoo way qaylisay uma ka bacdi saqadad way ku soo dhacday ixdaahaa biriqyadii dhacaya mid ka mid ah calaa cammihi adeerkii alxasiini murugaysnaa calaa firaaqihi canugaa yariiskaa faaruqitaankii u faaruqay ku murugaysnaa yay biriq ku soo dhacday faadarathu qatiilan faardathu waxay gaarsiisay qatiilan dil macnaha uu dhintay waayo fahabba way booday marka alaxbaashu axbaashtii way kaceen ilaa wlaadi اlmeliki boqorkii ilmihiisii liyachaduu say uga raadiyaan oo ay ugu dhiibaan ilaa waaxidin mid oo minhum ayay kamida mida ilmihii uu dhalay bilmulki mulkigii boqortinimada falam yajiduu fiihim khayran hal khayr khayrle waa ka waayeen hal nin oo boqortinimada lagu aamini karo laba-iyo tobankii carruur ay sheegayeen waa laga waayey mid khayr leh fashtadda waxaa ku adkaaday calayhim odayaashii korkooda alkarbu kurbadii wadaaqa waxaa ciriirtoomay fii wujuuhihim hortooda iyo wejigooda alamru arrintii baa cidhiiri ku noqotay waqad zaadahum waxaa u ziyaadiyey diiqan ciriiriga iyo wa karban kurbada an anna bacda ashucuubi shacbiyaalkii almujaawirati ee dariska la ahaa lilxabashati xabasha hamnad inay damceen bian taqnima inay ka faa'iidaystaan alfursata fursada fursadaa magaalada fawdada ah ee madaxda aan lahayn inay ka faa'iidaystaan wa an taqzuu inay ku soo duulaan diyaarahum diyaartooda madaxdii shucuubtii iyo wadamadii dariska la ahaa magaaladan madaxda aan lahaynee fawdada ah inay ka faa'iidaystaan bay hamiyeen taana way kusii kurbaysay odayaashii xabasha fa qaala bacduhum libacdin qaarkood baa qaarka kale waxay u dhaheen wallaahi baan ku dhaaranaye innahu asagu ama arine laa yuqiimu oogi mayso toosi mayso amrakum amarkiina arrintiinnu toosi mayso buu dhahay wayaxfadu ilaalsanaan mayso mulkakum mulkigiina axadun axad oo ilaalin kara ma laha hayru dalika alfataa wiilkaa dhallinyaraha maahane alladii kaasoo ramaytum aad tuurteen bihi asaga filamsi shalay wiilkii aad shalay qaarijiseen nin uga habboonaasho badan meeshaan oo arrintan maamuli karo malabay markaa dhaheen fain kaana lakum hadduu idinku sugan yahay fii amrin arinta alxabashati ee xabasha xaajatan dan haddaad ka leedihiin inay hagaagto fa faadrikuuhu haleela war ka dabataga canuga waaciiduuhu soona celiya war hadda meeshuu jooga ka dabatagay ha la soo celiyo uma kharajuu dabadeed way baxeen fii talabihi raadintiisii way soo heleen wa acaaduuhu waxay ku soo celiyeen ilaa waطanihi waddankiisii wadankiisii baa lagu soo celiyey asxama wawadacuu waxay saareen calaa ra'si madaxiisa attaaja koofiyadii boqortinimada wabaayacuuhu way kula mubaayacoodeenoo bilmulki mulkiga iyo maamulka inuu qabto wadacawhu waxay ugu magac dareen binajaashi waayo boqor kasta oo soo mara xabashaa najaashi la ohan jiray fasaasa wuu toosiyey marka albilaada bilaadii ayuu dabberay umuurtoodii uu habeeyey albilaada bilxunkati khibrad iyo walxikmati xikmad iyo khibrad buu ku habeeyey waa raaxa wuxuu uga raaxeeyey alcibaada addoommadii min aliliraabi waalfawda iliraab iyo qas iyo fawda iyo fawda kacda tiina wuu uga raaxeeyo waa ka hortegey waa mala'a wuxuu ka buuxiyey alxabashata xabashana cadalan cadaalad wakhayran khayr bacda an imtala'ad markii ay ka buuxsantay kadib dulman wa sharan dulmi iyo shar lam yakid maysan sigin annajaashiyu najaashi ma sigin yastaqiru inuu ku sugnaado ee uu ku fadhiyo calaa kursiyi mulkihi mulkigiisa kursigiisa xataa bacaa allaahu ilaa ilaahay soo bixiyey nebiyahu nebigiisii muxammadan ahaa salawaatu ullaahi calayh naxariisyaalka alle korkiisa ha ahaadee bidiini lhudaa diin hanuun uu la soo bixiyey iyo walxaqi diin xaq ah waakhada waxay guda galeen almahdiyuuna kuwii mahdiyiinta ahaa waa raggii la hanuuniyey ee nebiga raacay assaabiquuna ee horhoreeyey ilalislaami islaamka ku horeeyey waxay guda galeen yastajiibuuna inay ajiibaan lahu rasuulka waaxidan itra aakhara midba mid ka dambeeya maalinba maalinta ka dambaysay in nebiga la rumaynaya sala allahu calayh wasalam fahabbat qurayshun qoraysh baa booday marka tulxiqu ayadoo haleelsiinaysa bihim muslimiinta al-adaa dhib wa yunzilu ku dejinaya bihim ayaga adurra dhibaato qoraysh waxay ka xumaadeen nebi moxamed oo la rumaynaayo dadkii rumeeyey kula boodeenay kula kaceen dhib iyo dur falamaa markii daaqad ay ciriirtoontay calayhim korkooda waa muslimiinte makatu maka ay ciriiri la noqotay bimaa raxubad ayadoo waasica waanzala bihim uu ku soo degay almushrikuuna mushrikiintii min aldaa xagga dhibka maa ay kaga dejiyeen ay uga dejiyeen yuzalzilu ruxruxa asumma asalaabi dhagaxa adag jabasha midda adag ee raasiyada ah haddii cadaab la saari lahaa ay la dhaqdhaqaaqi lahayd cadaab noocaasay ku cadaabeen qaala lahum rasuulu rasuulka saxaabadiisii wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ina fii ardi alxabashati dhulka xabasha inna fii ardi alxabashati melikan boqor baa jooga laa yudlamu aan la dulmin axadun qof cindahu agtiisa ninkaa agtiisa haddaad dagtaan laydinkuma dulminaaye falxaquu haleela oo aada bibilaadihi beledkiisa waluuduu hoos gala biximaahu ilaalintiisa magangala xataa yajcala allaahu ilaa ilaahay lakum adinka uu idinkaga yeelo min amrikum arintiina farajan faraj wayuhayi'a lakum uu idiin diyaariyo min diiqikum ciriiriga aad ku jirtaanna makhrajan meelaad uga baxdaan maba waxaa dhaqaaqay ragbun koox almuhaajiriina muhaajiriinta kooxdoodii alwaliina ee ugu horaysay ilaa ardi alxabashati bay u dhaqaaqeen wakaanuu waxay ahaayeen amaaniina kuwa ka kooban siddeetan qof bayna rijaali wanisaa rag iyo dumarna isugu jira fatadawaquu waxay dhadhamiyeen liwali maratin markii ugu horreysay meesha tageen acma almni amniga dhadhankiisay macaankiisa iyo walistiqraari sugnaashaha taasay dhadhamiyeen watamatacuu waxay ku raaxaysteen muslimiintii etoobiya ee xabasho aaday bixalaawati bixalaawati اtuqaa wاlcibaadati cibaadada iyo alla ka cabsiga xalaawadiisa duuna an yuckira safwa cibaadatihim ayadoynan wasaqaynin duuna an yuckira safwa cibaadatihim cibaadadooda nadiifkeeda mucakirun wax wax wasaqeeya ow yukadiru amuusan dhoobaynin xalaawata iimaanihim iimaankooda xalaawadiisa mukadirun wax wax dhoobeeya wax calawiya laakina qurayshan maa kaadad ma sigin taclamu inay ogaatay biraxiili haada nafari kooxdaa ayadaa bixitaankoodii safarkooda aamaaniina ee siddeetanka ah oo min almuslimiin ka mid ah ilaa ardi alxabashati u aaday ma aysan ogaanin iyo istiqraarihim ku sugnaashahooda fiiha xabasho ay ku sugnaadeen xataa habbat ilaa haddana ay arurtay ay kulantay oo ay booday ta'tamiru baynahum ayagoo dhexdooda ka tashanaya kana tashanaya litaqdiya calayhim si dadkaa loo soo qaban lahaa loona baabi'in lahaa waay aw tastariddahum ama loogu soo celin lahaa ilaa makata maka labadaabay ku tashteen arsalad way dirtay quraysh ila najaashiy najaashi waxay u direen rajulayni laba nin oo min afdaadi rijaaliha raggeeda kuwa xulka ah macnaha afdaad waa saadaadka iyo dadka qiimaha ka leh dhexdooda rijaashooda dhaka-an xagga caqliga wa xun ka tani xagga khibradda laba nin oo khibradda iyo caqligii garaadka ku sarreeya yay dirtay humaa labadaa waxay kala ahaayeen camr ibn alcaas iyo cabdulaahi bn abi rabiica cabdullahi bnu abi rabiica iyo camar ibnu caas bay direen wa bacafad waxay la direen macahumaa labadaa micigooda bihadaayaa hadiyooyin wafiiratin fara badan linnajaashiyi najaashi la siiyo io wa bataariqatihi ragga hoos joogayaashiisa ah culimmadiisii xirtiisa hoos joogayaashiisa ah hadiyad bay u direen oo mimaa ah kaanuu waxay ahaayeen xabasha yastadrifuunahu kuwa aad u jeclaystaa oo min ardi xijaasin dhulka xijaasay ka jeclaysanayeen hadiyooyinka xijaasee carab laga helo midka ugu fiicanay istixsaansadaan ayaa loo diray falamaa markii qadimaa ay galeen labadii nin alxabashata baadara way la degdegeen ilaa liqaa'i albataariqati nimankii culimmada ahaa ee najaashi ka hooseeyey la kulankiisii qabla an yalqow intaysan la kulmin ka hor annajaashi wadafacaa waxay u dhiibeen ilaa kulli batriiqin batriiq kasta iyo hoosjooga najaashi hoosjoogayaashiisa ka mid ah mid kastoo ka mid ah hadiyatahu hadiyadiisa wayba ku bilaabeenoo saasay ugu safeen wa qaalaa lahu waxayna u dhaheen wa waqaalaa waxay u dhaheen waa labadii nin lahu biaariqada mid kastay hadiyada siiyaan innahu qad xalla waxaa soo galay fii ardikum dhulkiina khilmaanun caruur oo min sufahaa'ina kuwa noogu maangaabsan ka mid ah dabbaalladii ciyaalkeennii saba'uu waxay ka soo iisheen can diini aabaa'ihim aabbayaalkood diintooda wa ajadaadihim awowayaalkood wamazaquu way kala furfureenoo way kala googooyeen kelimata qowmihim qoomkoodii tolkoodii kelimadiidii idaa kallamnaa haddii aan la hadalno almelika boqorka fii amrihim arrintooda haddaan kala hadalno fa ashiiruu u ishaara calayhi dushiisa bian yuslimahum inuu dhiibo ilaynaa xaggeena isla markaan la hadalno run waaye u dhiib dhaha ilaynaa xaggeena duuna an yas'alahum asagoo uusan su'aalin can diinihim diinkooda waayo fa inna ashraafa qowmihim qoomkooda kuwa ugu sarsareeya ugu ashraafta ah ayaa absaru bihim ka aragti badan ayagaa aad u yaqaana macnaha oo aragti badan wa aclamu u ka ogaasho badan bimaa yadiinuuna waxay ka diin dhiganayaane saasaa go-aan lagu gaahay dakhala wuu galay camar ibni caas iyo cabdulahi bn abi rabiica labadaba waxay u galeen cala najaashiy wasajadaa way u sujuudeen lahu asaga kamaa sidii kaana yasjudu lahu ay ugu sujuudi jireen qowmuhu qoomkiisa sida najaashi loogu sujuudi jiray qoomkiisay ugu sujuudeen macnaha salaan bay ka wadaan faraxaba bihimaa wuu soo dhaweeyey annajaashiyu ajmala atarxiibi soo dhowayntan u qurux badan waayo limaa kaana wixii ahaa baynahu asaga waa najaashiye iyo wa bayna camr bni caas min wuddin isjacayl saabiqin horeeyey waxay ahaayeen dad saaxiibo ahoo jacayl hore u dhaxeeyey uma kabacdi qadimaa waxay u geliyeen lahu asaga ay siiyeen najaashi alhadaaya hadiye mashfuucatan ay la socoto e, bitaxiyaati salaamo kibaari rijaali maka maka raggooda kuwooda waaweyn salaan ay ka wadeen iyo hadiyadiibay hal mar isla dhiibeen wa calaa ra'sihim dadkaa waaweynee maka madaxdaada waxaa ugu horeeyaoo madax u ahaa abuu sufyaan oo zaciimu quraysh qoraysh odaygoodii ahaa fastadarafa waa waa wanaajistay macnaha wax fiican buu u arkay hadaayaahum hadiyaalkooda wa ucjiba bihaa wuuna la dhacay aad buu ula dhacayoo waa la cajab geliyey uma ka kabacdi kallamaahu markay siiyeen ayay la hadleen faqaalaa waxay dhaheen ayuha almeliku boqorkaanow innahu sha'niya qad aawaa waxaa soo galay ilaa mamlakatika mamlakadaada meeshaad ka taliso nafarun koox oo min ashraari khilmaanina carruurteenna iyo dhallinyaradeenna kuwa ugu sharta badan ah qad faaraquu ka soo tegay diinanaa diinkeenna soo faaruqay walam yadkhuluu aanana soo gelin fii diinikum diinkiina jaa-uu waxay la yimaadeen bidiinin diin laa nacrifu aanan garanayn naxnu anaga walaa tacrifuunahu antum idinkana aadan aqoonin wuxuu rabaa inuu meel xun ka taabto waqad bacatanaa waxaana soo diray ashraafu qowmina qoomkeenna kuwa ugu sarsareeya ee ugu sharafta badan yas'aluunaka waxay ku su'aalanayaan an taruddahum inaad u celiso ilayhim xaggooda fahum ayagaa aclamu aad u ogaasho badan bima ibtadacuuhu wixii ay la yimaadeen oo min diinin diin ah wamaa axdathuuhu wixii ay soo diriyeen oo ay soo cusboonaysiiyeen oo min fitnatin fitna ahe fanadara wuu eegay annajaashiyo najaashi ilaa bataariqatihi raggii hoos joogayaashiisii ahaa faqaaluu waxay dhaheen sadaqaa waa runtood ayuha almelik boqorkaanow fa inanaa annagu lam naqif ma naqaano oo ma dul istaagin calaa diinihim diinkooda alladii kaasoo astaxdathuuhu ay soo diriyeen istaxdauuhu ay soo cusboonaysiiyeen wa ina qowmahum qoomkoodaa adraa garanaya bihim ayaga minaa xaggeena naga yaqaana wa aclamu bima ayagaa ku cilmi badan wixii ay ibtadacuuhu ay keeneenay soo cusboonaysiiyeen faqaala najaashiyu najaashi wuxuu dhahay laa maya hadalkaa iga daaya wallaahi baan ku dhaartaye laa usallimuhum ku sallimi maayo oo u dhiibi maayo liaxadin axad xataa asmaca ilaa aan maqlo kalaamahum hadalkooda oo aqifa aan dul istaagoon u kuur galo calaa caqiidatihim waxay aaminsan yihiin fain kaanuu haddii ay noqdaanay yihiin calaa sharin kuwa shar aaminsan aslamtuhum waan u sallimayaa oo waan u dhiibayaa liqowmihim qowmkooda wain kaanuu haddayse yihiin calaa khayrin kuwa khayr ku taagan xamaytuum waan ilaalinayaa wa axsantu waan wanaajinayaa jiwaarahum darisnimadooda maa daamuu intay ku sugan yihiin fii bilaadii beledkayga saasuu najaashi yidhi uma kabacdi ardafa wuxuu raacsiiyey uu intaa ku daray yaquul asagoo odhanayuu fangeliyey innii anigu wallaahi baan ku dhaartaye laa ansaa hilmaami maayo fadla allaahi fadliga ilaahay oo calaya korkayga ahaaday rabbi fadliguu isiiye ma iloobayo buu yidhi falaqad raddanii wuxuu ii soo celiyey ilaahay ilaa ardii dhulkayga waxamaanii wuu iga ilaaliyey min kaydi lkaa'idiina dhagarfalayaasha dhagartooda lii ani ii dhagarfalahayey wasaamanii wuxuu iga ilaaliyey min baqyi lbaaqiin baaqiinta baqyigooda calaya korkayga dadka daalimiintee gardarsigii xadgudubka badan xadgudubkoodu calaya korkayga ka ilaaliyey dacaa wuu u yeeray annajaashiyu najaashi asaxaabata saxaabadii nebiga ilaa liqaa'i bani qowmihim inay la kulmaan bani qoomkooda cindahu agtiisa rag ayaga bani qoomkooda ahoo dad qoomkooda ka socdo agtiisa jooga bal inay kulmaan fa awjasuu way dareemeen muslimiintiina khiifatan cabsi bay u dareemeen min dalika arrintaa wa qaala bacdun qaarkood baa libacdin qaarka kale waxay u dhaheen ma taquuluuna maxaad odhanaysaan lahu boqorka idaa sa'alakum hadduu idin su'aalo can diinikum diinkiina maxaad dhihi doontaan faqaala waxay dhaheen faqaala wuxuu yidhi muqaddamuuhum kuwoodii horseedka ahaa dadkoodii madaxda ahaayo ugu horhoreeyey muslimiinta naquulu waxaan odhanaynaa maa qaala allaahu wixii ilaahay yidhi caza wajalla fii kitaabihi wax kala dhihi mayno hana dilo hana jeclaado hana naco hana cayriyo wixii kitaabka alla uu noogu sheegay wanuclinu waxaan u sheegaynaa maa jaa'anaa wixii uu noola yimid bihi maaga annabiyu nebiga waanuu iclaaninaynaa calayhi salaatu wasalaam can rabbihi rabbigii xaggiisa uu nooga sheegay uma kabacdi maduu way soo aadeen ilayhi najaashi xaggiisa fawajaduu waxayba heleen muslimiintii cindahu najaashi agtiisa camr ibn اcaasi wa cabdulahi bn abi rabiica labadii nin baa fadhisaba walfow waxay kaloo heleen baaariqatahu nimankii bataariqadiisii waa culimmadii jaalisiina ayagoo ka fafadhiya boqorka can yamiinihi wa can shimaalihi bidixdiisii midigtiisa waqad ictajaruu waqad ictajaruu ayagoo madaxa ku duubtay qalaanisahum qalanisadoodii waa go-o waaweyn oo oomtaqaana cagaaran ayaa madaxa ugu duuban oo ay u saaran wanasharuu fidiyey kutubahum kutubahoodiina bayna aydiihim hortooda ku fidiyey faxayawhu muslimiintii way salaameen najaashi bitaxiyati lislaam bay ku salaameen wajalasuu way iska fadhiisteen xayu intahaa bihim meeshii ay ka soo gaareen almajlisu majliska meeshii golaha iyo fadhigay ka soo gaareen yay iska fadhiisteen faltafata ilayhim camr ibni caas baa muslimiintiisaa u fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi maa lakum laa tasjuduuna lilmelik maad boqorka u sujuudaan waad soo gashay waad iska fadhiisanaysaan miya inuu isku diru rabaa maa lakum maxaa xaalkiinu yahay laa tasjuduuna aadan ugu sujuudaynin lilmeliki boqorka faqaaluu waxay dhaheen inanaa annagu laa nasjudu uma sujuudno ilaa lilaahi ilaahay mooye subxaana watacaala fahazaw ruxruxay annajaashiyo najaashi ra'sahu madaxiisa icjaaban la dhicid iyo jeclaysi iyo cajaab uu la cajabsan yahay bimaa qaaluu waxay dhaheen wanadara wuu eegay ilayhim xaggooda fii rifqin si naxariis leh ayuu u eegay wa qaala wuxuu dhahay maa haada aladii istaxdatumuuh waxaan aad keenteen waa maxay lianfusikum nafafyaalkiina oo min diinin diin ah war waxaan aad la timideen waa maxay oo wafaaraqtum aad ku faaruqdeen ood oga tagteen bisababihi waxaan sababteeda diina qawmikum qoomkiina diinkooda walamaa tadkhuluu oo aydanna u gelin oo walam tadkhuluu dheh aydanna u gelin fii diinii diinkayga fasta'danahu waxaa fasax qaatay jacfar ibn abi aalib inuu hadlo hadal baa la yidhi wa qaala wuxuu yidhi ayuha almeliku boqorkaanow inanaa anagu lam nastaxdi lam nastaxdi lam nastaxdid lama imaanin lianfusinaa nafafyaalkeenna diinan diin cusub wax istihdaad ah oo cusub oo diin ah lama imaanin wainamaa jaa'anaa waxaa noo yimid muxamed ibni cabdilaahi baa min cindi rabbihi rabbigii agtiisa nooga keenay bidiini اlhudaa diin hanuun iyo walxaq waakhrajnaa wuxuu naga saaray min aulumaati mugdiyaala ila anuur iftiin buu noo saaray falaqad kunnaa waxaanu ahayn qowman qowm ahla jaahiliy jaahili ehelkeeda ah nacbudu اlasnaama asnaamtaan caabudi jirnay wanaqطacu اlarxaam raximkaanu goyn jirnay wana'kulu اlmaytata baktigaan cuni jirnay wana'ti waxaan la imaan jirnay alfawaaxisha fawaaxish wanusiib waxaan xumayn jirnay aljiwaara deriska wayabtish wuu qabanayay alqawiyu kan xooga badan ee minaa annaga nagada midka ah bidaciifi kan tabarta daran walaqad baqiinaa waxaan ku sugnayn ah, wuxuu ku sugnaa calaa xaalina xaalkeenna tilka ee kaa ah yaanu baaqi ku ahayn xataa bacaa allaahu ilaa ilaahay noo soo saaray ilaynaa xaggeenna rasuulan rasuul ninaa annaga naga mid ah nacrifu aan naqaano nasabu nasabkiisa wanafiqu aan ku kalsoonnahay bisidqii runtiisa wa amaanatii amaanadiisa wa cifatii dhowrsanaantiisa fadacaanaa wuxuu noogu yeedhay ila allaahi ilaahay diinkiisa wa amaranaa wuxuuna amray bicibaadatihi ilaahay cibaadadiisii wa tawxiidihi kelyeelidiisa waxadana wuxuu nagu gubaabiyey calaa iqaami salaati salaad hagaajinteeda wa iitaa'i zakaa zaka gudashadeeda wa sawmi ramadaan ramadaanka soonkiisa wa an nakhlaca inaan ka foqno maa wixii kunaa aanu ahayn nacbudu kuwa caabudo oo min alxijaarati dhagxaan iyo walawtaani sanamo ah kamaa amarnaa siduu noo amray oo kale bisidqi alxadiid hadal run ah wa adaa'i alamanati amaano gudasho wa silati araxim qaraabo xidhiirin wa xusni اljiwaar iyo daris wanaajin walkafi inaan ka kafanoon ka reebtoonaanoon ka joogsano can ilmaxaarimi waxyaabaha maxaarimta ah wa sawni اdimaa dhiigagoo la ilaaliyo wanahaanaa wuxuu naga reebay can ityaani اlfawaaxishi ceebta la imaashadeeda wa qowli الzuur markhaati beenaale wa akli maali اlyatiim xoolaha agoonta oo la cuno waxaana wuu naga reebay fasadaqnaahu waanu rumaynay waaamannaa waan aaminay brisaalati risaaladiisa watabacnaa waan raacnay maa jaaa bihi wixii uu noola yimid nebi moxamed wajacalnaa waxaan ka yeelnay oo aan noqonay waaye nacbud allaha kuwa ilaahay caabuda waxdahu laa shariika lahu shirkina uusan alla lahaynoo kuwaan u shariig yeelin waxaramnaa waxaan xaraamaynay maa xarama wuxuu naga xaaraantinimeeyey calaynaa korkeena axlalnaa waxaan xalaalaynay maa axalla wuxuu noo xalaaleeyey famaa kaana min qawmina qoomkeenna maba ahaaninba ilaa an cadow inay ku soo xadgudbeen ma maahana calayna korkeena waaba nagu soo boodeen waanzaluu binaa waxayna dhadhansiiyeenay nagu dejiyeen ashadda alcadaabi cadaabkan u daran liyaftinuuna eh, say nooga fidneeyaan can diininaa diinkeena wayarudduuna ay noogu celiyaan ilaa cibaadati alawhaani asnaamta caabuditaankeeda bacda an cabadannaa markaan caabudnay kadib alwaaxid addayaani ilaaha waaxidkaa subxaana wa tacaala dayaan ilaahay subxaanahu wa markii aan caabudnay waa allaha wax xisaaba allaha waaxidkee dayaanka ahee xisaaba maalinta qiyaamo marka la tago falamaa markii qaharuunaa ayna dhibeen wadalamuuna ayna dulmiyeen wadayaquu ayna ciriiriyeen calaynaa korkeena waxaaluu ay kala dhex galeen oyna kala teedeen baynanaa annagii wa bayna diinina diinkeenna raqibnaa waxaan jeclaysanay fi اllujuu'i inaan soo aadno ilaa jiwaarika darsnimadaada wاliqaamati iyo degitaan iyo inaan degno fii diyaarika daartaada wakhtarnaaka waan kaa dooranay calaa man siwaaka wixii kaa soo haray warajawnaa waxaanana rajaynaynaa allaa nudlama inaananagu dulminin cindaka agtaada boqorow saasuu yidhi jacfar si fiican buu ula hadlay faqaala lahu najaash najaashi wuxuu yidhi hal macaka shay war waxaa micigaaga shay ma yahay mimaa jaaa bihi nabiyukum wixii nebigiina idinkala yimid can rabbii rabbigii xaggiisa qaala nacam ha wax bur'aan iyo xujo ma haysaa ha qaala faqara'ahu calaya faqara'ahu calaya igu aqri faqara'a jacfar wuu akriya calayhi najaashi korkiisa sadran waxoogaa oo min suurati maryam ka mid ah wa kaana waxaa ka mid ahaa mima qara'ahu wuxuu ku akhriyey qowlullaahi caza wajal ilaahay qowlkiisii ahaa wadkur xus fi lkitaabi kitaabka gudihiisa maryama gabadhii maryama ahayd idintabadad wakhti ay ka fogaatay min ahlihaa ehelkeeda makaanan ay u fogaatay sharqiyan sharqi ahoo bari ama qoraxba xigta faitakhadad waxay samaysatay min duunim sukadooda xijaaban xijaab faarsalnaa waan dirnay ilayhaa xaggeeda ruuxanaa waa malakuljibriil fatamaala lahaa wuxuu isaga dhigay basharan bani aadam sawiyan eg nin dhallinyaroo eg buu isaga dhigay qaalad waxay tidhi innii acuudu biraxmaani allaha raxmaankaan kaa magan galay minka xaggaaga wiil yahow waxay moodaa bani aadam in kunta haddii aad tahay taqiyan mid alla ka iska kaydaa qaala wuxuu dhahay innamaa ana anigu rasuulu rabbiki rabbigaa rasuulkiisii baan ahay liahaba inaan hibeeyaan kuugu imid laki adiga hulaaman wiil zakiyan nadiif ahoo tahiran wiil zaki ah inaan kuu hibeeyo ayaa laysoo diray qaalad waxay tihi annaa yakuunu lii hulaam see ilmo u dhalaa bay tihi see hulaam iigu ahaana walam yamsasnii mausan itaabanin basharun bani aadam macnaha guur ma geline wax jimaaca oo lagu dhalo layguma samayn walam akun mana aan ahayn bay tihi baqiyan baqiyooyinka waa gabdhaha xuxunkee zunaada ah kuwaana ma ihi gabar la guursadayna ma ihiye see uu dhalayaa qaala kadaliki arrintu waa sidaa buu yidhi qaala rabbuki rabbigaa wuxuu yidhi huwa taa calaya korkayga hayinun waa mid ku fudud walinajcalahu waanu yeeli aayatan aayad baan linaasi dadka uga dhigaynaa iyo wa raxmatan naxariis minaa xaggeenna ka ahaatay wa kaana amran waana amar maqadiyan la xugmiyey waad dhalaysaa canuga ilah baa kugu talagalay faxamalathu isla markii way uuraysatay faintabadad bihi way la fogaatay uurkeedii makaanan qasiya meel fog bay sii aaday waay ma soo laaban karto guur laguma oga calooshana ilmaa ku jira duurkay sii gashay fa ajaa'aha almakhaadu fooshiibaa u timid oo waxay u dhibaato gelisay inay aado ilaa jidci nakhla geetimireed welibana jidciga nakhligaa waa asalkiisiiye miro iyo wax uu lahaa markaa ma jirin marka fa ajaa'aha almakhaadu fooshiibaa xanuun intay qabatay say u soo rafanaysa waxay keentay ilaa jidci nakhla qaalad waxay tihi maryama yaa laytanii shallaytadaydiiyey midtu maxaan u dhiman waayey qabla hada kan hortii wa kuntu maxaan u ahaan waayey nasyan wax la iloobo mansiyan lasii hilmaamay wax aanba la soo hadal qaadayn maxaan u ahaan waayey fanaadaahaa waxaa u dhawaaqay min oo taxtiha hoosteeda ahaaday ciise waay qaar baa ku fasiraa min taxtiha markaasuuba hadalka bilaabay anlaa taxzanii ha cabsan buu yidhi qad jacala waa uu yeelaye rabbuki rabbigaa taxtaki hoostaada sariyan sari buu ilaahay yeelay durdur biyosaa u soconaya agtaada ahaaday laa taxzanii qad jacala rabbuki taxtaki sariya wahuzii ilayki xaggaaga u lul bijidci nakhla geetimireedka tusaaqid calayki way daadinaysaa dushaada rutaban janiyan timir cusub oo macaan fakulii washrabii cun oo cab oo qarri caynan canugaagan indhaha ku qaboobso jilbaha intaad saarato ciyaarsii macnaha fabakaa wuu ooyey annajaaشhiyo najaashi intaa markuu maqlay xataa akhdad ilaa ay qoyday iintiisa lixyatahu garkiisii wabakaa soo kale waxaa ooyey usaaqifatahu culimadiisii xataa ballaluu ilaa ay qoyeen masaaxifahum masaaxiftii xiina samicuu markay maqleen maa tuliya calayh wixii lagu dul akhriyey wahunaa iltafata annajaashiyu arintu markay meesha maraysay wahunaa iltafata wuu eegay annajaashiyu ilaa camr bni caas iyo wasaaxibihi wa qaala wuxuu ku yidhi ina haada midkaan alladii kaasoo tulya la akhriyey calaynaa korkeena iyo waladii kii jaa'a bihi uu la yimid ciisa layakhrujaani waxay ka soo baxeen min mishkaati waaxidin hal shubaakad keliya hal meel bay ka yimaadeen buu yidhi uma kabacdi qaala lahumaa wuxuu ku yidhi wallaahi laa usalimuhum ilaykumaa abadan allaan ku dhaartaye wallahi inaanan idin dhiibayn weligay walaa uxmilu calaya mana laygu xambaaraya buu yidhi laygama dhaadhicinaya calaa daalika arrintaa inaan idin dhiibo maa xayaytu inta aan noolahay uma nahada waa istaagay najaashi qaa'iman asoo kacay fanahada man kaana macahu intii meesha joogtayna way wada istaageen wanfada almajlis golihiina waa lagu kala tegey waa lagu kala yaacay kharaja camar ibni caas waa soo baxay kharaja camar ibni caas wahwa asagoo yatamayazu la go'go'aaya min alkaydi xanaaq xanaaq dartii wuu la go'go'ayaa uma qaala wuxuu ku yidhi lisaaxibii saaxiibkii wallaahi baan ku dhaartaye laalqayanna waan la kulmayaa haddana annajaashiya haddan berito soo maanta eh, ima suurageli weynin beri baan aadayaa haddana waluxadiannaha waxaan u sheegayaa oo aan ka sheegayaa canhum xaggooda xadiian xadiid xadiidkaasoo yajtau jirid gooya shajaratahum geedkooda macnaa jiritaankooda jiritaankooda wax jirid goynahaya ayaan u sheegayaa wayaqaطii calayhim baabi'inaya ayagoo dhanba in la dilo ay noqonayso faqaala lahu saaxibuhu ninkii kale la socday waaye saaxiibkiiyaa wuxuu ku yidhi wakaana araqa minhu qalban wuu ka qalbi jilacsanaa inkastoo gaal la yahay haddana waa la kala reermagaalsan yahayo waa la kala naxariis badan yahay marka saa uu yidhi kii kalaa wuxuu yidhi asoo ka qalbi jilcan laa tafcal yaa camr camrow ha samaynin fa ina lahum fiina arxaaman raxim nahay waayo dadkan aad saan u shirqoonayso rixin baa naga dhexeeya dhalasho wain kaanuu haba ahaadaana qad khaalafuuna kuwana khilaafay diinkoodaba gooni ha noqdee rixin baa naga dhexaysa iska daa faqaala wuxuu dhahay wallaahi laukhbirannahu waxaan u sheegayaa annahum qaaluu inay odhanayaan fii ciisa bni maryam ciise bni maryam shay-an shay wakatamuu shay-an shayna ay ka qarinayaan waxna way dhahaan waxna way qarinayaan waannahum ayaw yanaaluuna way ceebaynayaan minhu ciise ciisay gaarayaan macnaha waxbay ka sheegayaan wayaquuluuna canhu waxay leeyihiin xaggiisa inahu cabdun adoon waay intaasay ka dhigayaan wax nebi ciise lagu daciifinaayo inii cabdullaahi markii la dhalay buu yidhi wayaquuluuna canhu inahu cabdun falamaa kaana alqadu beri markii la gaaray dakhala camr cala najaashi buu usoo galay wuu ka dhabeeyey wa qaala wuxuu yidhi ayuha almeliku boqorkaanow laqad asmacuuka waxay ku maqal siiyeen bilamsi shalay shay-an shay wa akhfuu canka shay waxna way kaa qariyeen wixii fiicfiicdaa maryamaa fiican iyo maryamaa dhashay iyo wixii bay ku akhriyeen waxna way kaa qariyeen buu yidhi wa akhfuu canka shay-an fahum yaquuluuna waxay odhanayaan kuwan aad soo dhowaysatay can ciise bni maryam inahu cabdun addoon wa hadal weyn waayo bay dhaheen fadacaahum wuu u yeehay haddana annajaashiyu wa qaala wuxuu yidhi maa taquuluuna fii ciisa bni maryam ciise ina maryama maxaad ka dhahaydaan maxaad ka aaminsan tihiin faqaal lahu jacfar bn abi aalib baa yidhi naquulu fii waxaan ka odhanaynaa maa jaa'anaa bihi wixii uu noola yimid annabiyu calayhi salaau wasalaam faqaala najaashi wuxuu yidhi wama ladii jaa'akum bihi waa maxay wuxuu nebigiina idin keenay faqaala jacfar wuxuu yidhi inahu ciisa cabdullaahi waa adoon alle warasuuluhu waa rasuul ilaahi wa kelimatuhu kelimadiisii waaye alqaaha uu ku tuuray ilaa maryama maryamadii alcadaraa bikrada ahayd albatuuli ee nadiifada ahayd batuul waa naqi daahirka ahayd gabadhii noocaaseed kelima lagu tuuray faqaala najaashi wuxuu yidhi wallaahi maa kharaja ciisa ciise kama bixin ma gudbin camaa qulta wixii aad tiri qayda unmulatin farta cidideeda ama farta qaydkeeda iyo in la eg mausan ka bixin ma ka baxsana macnaha intii aad sheegteen inuu addoon alle yahay inuu rasuul ilaahay yahay inuu yahay mtaqaanaa kelimadii maryamo batuulo lagu tuuray intaa kama bixin buu yidhi marka calaa qaydi unmulatin waa farta xibinta farta ah macnaha ama faryarayda qadarkeeda iyo wax la eg kama uusan markaa bixin intaasuu yahay fatanakhara waxaa khuuk yidhi albadaariqa way waa cod ka soo baxa sanka way buuqeen macnaha hoos bay ka guuxeen albadaariqatu min xawlihi gaararkiisii joogay mustankiriina ayagoo ku inkiraya najaashi qowlow hadalkiisa fa nadara ilayhim wuu eegay shazran buu ku eegay ilil il macnaha qof la yasaayo oo kale ilil saa loogu eegaayo ayuu ku fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi wain tanakhartum aada babuuqdaani haddaad doontaane waa sidii aan dhahay wain tanakhartum kuuqleeya hadda haddii aad doontaan macnaha ka xumaada uma kabacdi qaala lijacfar ayuu ku yidhi io waman macahu intii la jirtay idhabuu baxa guryihiina aada faantum aaminuuna bed baad ku qabtaanoo aaminin baad ku tihin fii ardi dhulkayga man naala minkum qofkii idin caaya iska daa wax gale ninkii wax idin gaarsiiya harim waa la ganaaxa wy harim waa la ciqaabaya khasaarow arki doonaa man naala minkum harima wainii anigu maa uxibu ma jecli an ucطiya in lay siiyo buur oo min dahab ah oo wauudiya la dhiba axada minkum qof idinka idin ka mid ah jabal buur dahab ah walaan idinku bedelanin buu yidhi uma qaala lixujaabihi dadkii gaararkiisa joogiyey shaqaaladiisii wuxuu ku yidhi rudduu u celiya calaa camari wa hadaayaahumaa hadiyooyinkooda siiya buu yidhi falaa xaajata lanaa bihaa dan aan ka leenahay male maba u baahninba hadda u celiya wain allaha ilaahay maa akhada minii igama qaadan rishwa laaluush igama qaadan buu dhahay najaashi xiina raddanii markuu ii soo celinhayey ilaa mulkii mulkigayga xataa sidee baan aakhuda rishwa oga qaadanaa fiihi ilah subxaana wa tacaala mu'miniintiisii dhibkooda seen laaluusha u qaadanaa siiya looxay ay keeneen wamaa aaaca annaasu dadkuna iguma aeecin wamaa aaaca annaasu fii amri amarkayga xataa uطiicahum ilaa aan ku aeecay fii amri ilahi amarkiisa subxaana wa tacaala markaan amarkiisii adeec bay dadkii adeeceen habba waxaa ururay oo isku yimid oo soo booday albataariqatu yuclinuuna ayagoo iclaaninaya ogeysiinaya bayna annaasi dadka baynkooda ana anajaashiya qad faaraqa diinahu najaashi diinkiisi buu ka baxay soo qaygeliyeen wastabdala bihi wuxuu ku bedelshay diinan aakhara diin kale waxaasay suuqoo geliyeen watafiquu waxay guda galeen watafiquu waxay guda galeen yadacuunahum inay dadka ugu yeeraan ilaa khalcihi in laga siibto boqortinimadii loo doortay in balantii lala galay laga baxo macnaha fata'allaba waxaa isku yimid alla xabaashu xubuushtii oo dhan calayhi najaashi wacazamuu waxay goosteen calaa naqdi baycatihi inay baycadiisii buriyaan faarsala ilaa jacfar ibni abi aalib buu adeeg u diray asagana waa najaashi iyo wa asxaabihi yukhbiruhum asagoo u sheegaya bilmri arrintiisay ku socoto wa acadda lahum wuxuu u diyaariyey sufunan doomo wa qaal lahum wuxuu ku yidhi irkabuuha kora wastacidduu u diyaargarooba oo suga limaa sayaxduu wixii dhici doonaa arrin baa soo socotee bal diyaargarooba doonahan sii saarnaada buu yidhi fain huzimtu haddii lay jebiyo famduu baxa xayu shitu meeshaad doontaan ilan qof kaloo idin ilaalinaya ma laha wain dafirtu haddaad guulayso soo maaha fastaqiruu jooga kamaa kuntum sida aad tihiin ku nagaada kasoo dega doomaha uma kabacdi axdara wuxuu keenay raqan warqad oo min jilti lhazaali baashan hazaalada lagu magacaabo abdayrada maqaarkeeda warqad laga sameeyey wa kataba fiih wuxuu ku qoray ashhadu an laa ilaaha ila allah وأن محمدا عبده وخاaتم رسله وأشهد أن عيiصى عبده ورسuله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم hadalkaasuu ku qoray waa soo fasirnay ثuma kaبacdi xazma rqa warqadii buu xihay wuxuu ku xihay calىa صadri xabadkiisa walabisa wuxuu labistay fوqahu warqadii korkeeda qibاءahu go-iisii buu saa u khirtay iyo jaakadiisii wamadaa wuu soo aaday ilaa liqaa'i alkhaarijiina calayhi dadkii u soo baxay ee rabay inay beecada uga baxaan ayuu soo aaday si ula kulmo falamaa hadaa markuu ahaaday amaamam hortooda naadaahum waa naadiyo wuu qayliyey qaa'ilan asagoo odhanaya yaa macshara alxabashati kayfa ra'aytum siiratii fiikum dhaqankayga siad u aragtaan buu yidhi siiradayda ka warrama seen u dhaqmaa dabcigayga iiga warrama faqaaluu waxay dhaheen khayr siira ayaa tahay khayru siira nin siiro wanaagsan siradiisuay khayr badan tahay qaala fama ladii kii waa maxay ahaarakum idinku kiciyey calaya korkeyga maxaa shoobra igu wadaan buu yidhi marka waxaad igu kacsantihiin maxay tahay faqaaluu waxay dhaheen laqad faaraqta waxaad faaruqday diinanaa diinkeena wazacamta waxaad sheegatay anna ciisa ciise cabdun adoon inuu yahay faqaala wuxuu yidhi waayahe ma taquuluuna antum fii ciisa idinka ciise maxaad leedihiin faqaaluu waxay dhaheen huwa bn اllah waa canug ilaahay waa inankii ilaahay fawadaca wuu saaray najaashi yaddahu gacantiisa calىa qibaa'ihi qibihiisa go-ii uu watay ayuu saa kor u saaray wajacalahaa wuxuu yeelay gacantii fowqa raqi warqadii ku qornayd kelimadii aan soo marnay hadda yuu korka saa uga saaray wa qaala wuxuu yidhi wa ana aniguna ashhadu waxaan qirayaa anna ciisa ciise lam yazid inuusan ka ziyaadsanayn calaa haada kan dushiisa shayan waxba wahuwa yani wuxuu ula jeedaa maa katabahu fi riq waxa warqadda ku qoran ciise anigana intan buu yidhi macnaa wuu isticaaraysanayaa waxaan waxaan ahayn ma aha ashhadu anna ciisa cabdullah rasul waa ku qoran sidaa ahayn waxay u malayn ayagana wixii aad dhahdeen inuusan waxba ka ziyaadsaneen fasuruu way ku farxeen bimaa qaal wuxuu yidhi wanfaddu way kala yaaceeraadiina ayagoo raalli ka ah muطma'iniin ee markaa xasilan waqafa waxaa soo gaaray annabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam calaa maa kaana wixii ahaa oo dhacay bayna anajaashiyi wa qowmihi najaashiyi qoomkiisa wa akbara iyo weynayntii uu weyneeyey ricaayatahu abara wuxuu weyneeyey rasuulka ricaayatahu ilaalintii najaashi lmuslimiina muslimiintii u ilaaliyey aladiina haajaruu u hijrootay ilaa diyaarihi wadma'anuu xasilay fii jiwaari darsnimadiisii walaqad sura bimaa nuqila waxaa nebiga lagu farax geliyo aad ugu farxay wixii looga soo guuriyey ilayhi xaggiisa oo min inxiyaazihi soo gelitaankiisa lilislaami islaamku uu soo galay ah iyo ictiqaadihi ictiqaadka uu rumeeyey bisixati maa jaaa fi lqur'aan wixii qur'aanka ku imsiixnimadiisa uma kabacdi akhadat waxay guda gashay asalaatu xiriiryaalkii xiriirkii asagii nebiga ka dhexeeyey tatacamaqu inuu sii xeel dheeraado xiriirkii baynahu wa bayna anebi asagii nebiga u dhexeeyey calayhi salaatu wasalaam watatawahaqu inuu xoogaysto wa fii shahri lwali bishii ugu horreysay min sanati sabca sanadii toddobaad ee sabca lilhijra cazama wuxuu goostay alrasuulu lkariim nebigii sharafta lahaa sal allahu alayh wasalam calaa dacwati yeerid sittati lix oo min cudamaa'i muluuki اlardi boqorrada adduunka kuwa ugu waaweyn iyo umaraayaha madaxdoodaba inuu ugu yeedho liلdukhuuli fii diin اllaahi inay diinka alla soo galaan fakataba wuxuu u qoray nebiga likulli minhum mid kastoo ka mida risaalatan risaalo yaxuduhu uu ku gubaabinayo fiiha gudaheeda cala islaam islaamka inay soo galaan wayuzayinu lahu uu ugu qurxinayo aliimaana iimaanka wayuxadiru uga digayo min alkufri iyo washirki wakaana qad acadda wuxuu u diyaariyey rasuulka lihaada alcaradi shaqada iyo danta iyo ujeeddada sittatan lix oo min khiirati saxaaba saxaabada kuwa xulka ah lix buu kasoo khayrtay ka doortay fatacallama wuxuu bartay kullun ku kasta oo minhum lixdooda ka mid ah luqata alqawmi qoomkii luqadooda alladiina sayamdii ilayhim wuu aadi doonaan qoomkii ay aadi doonaan luqadooda ayay sii barteen uma kabacdi kharajuu waxay u baxeen liaadaa'i say u gutaan haadihi اlmuhimati shaqada fii yowmin waaxid hal maalin bay wada baxeen dhammaantood wa kaana camr ibnu ubayi addimriya ninka lagu magacaabo huwa isagu alladii kiibuu ahaa uufida u wafdiyeeyey oo aaday ilaa meliki اxabashati boqorkii xabashada dakhala camar ibnu umay wuxuu u galay cala najaashi waxayaahu wuxuu ku salaamay bitaxiyati اlislaam faradda wuu ka radiyey altaxiyata salaantii biaxsana minhaa mid ka fiican warxaba bi wuu soo dhoweeyey najaashina ajmala tarxiibin soo dhowayntan u fiican falama istaqara bihi lmajlisu majlisku markuu ku sugnaaday qadama wuxuu u dhiibay linnajaashi alkitaaba aladii warqadii jaa'ahu bihi uu u keenay ugalana yimid min cindi الnabiy calayhi الsalaatu wasalaam fabaadara waa degdegay najaashina ilaa fadii furitaankii wuu u degdegay ilan way galaysnayd fawajada wuxuu helay ana rasuula rasuulka salawaat ullahi wasalaamuhu calayh yadacuuhu inuu ugu yeerayo fii warqadda gudaheeda ila alislaam wayatluu calayhi uuna ku dul akrinayo shay-an min alqur'aan fawadaca annajaashi wuxuu dhigay alkitaa warqadii calaa caynayhi indhihiisuu saartay ijlaalan lahu weynayn uu weynaynayo darteed wanazla wuxuu ka soo degay can sariirihi sariirtiisa tawaaducan tawaaduc darteed limaa jaaa fiihi wixii u yimid uma kabacdi aclana wuxuu daaha ka qaaday wuxuu daboolka ka qaaday islaamahu islaamnimadiisa calaa mala'in koox oo min jullaasihi asaga la fadhiisay islaam baanay ogaada buu yidhi washahida wuxuu qiray shahaadat alxaq shahaadadii kelimadii xaqa qiritaankeeda waqaala wuxuu yidhi low kuntu haddaan ahaan lahaa astaiicu mid kari kara oo awoodi kara an aatiya inaan u taga muxammadan calayhi salaau wasalaam ladahabtu le waan aadi lahaa haddaan awood u lahaan lahaa inaan nebi moxamed aado waan aadi lahaa wajalastu waxaan fadhiisan lahaa bayna yaday hortiisa watamaraqtu waan galaangalan lahaa calaa qadamahi gomdihiisa lugihiisaan saas ugu galaangalan lahaa buu yidhi uma kabacdi kataba wuxuu usoo qoray asagana ilى الnebiy nebiga salawaat ullahi wasalaamu calayh risaalatan raqiiqa warqad raqiiq ah oo yar yujiibuhu ugu ajiibayo fii ma wixii fiiha warqadaa gudaheeda ilaa dacwatihi dacwadiisa wayucribu uu ku cadaynayo can iimaanihi iimaankiisii asaabiqee horeeyey binubuwatihi nebinimadiisaba inuu horay u qiray cinda daalika markaa agteed haddana akhraja wuxuu soo saaray camr ibnu umaya kitaaban warqad aakhara ee kale haddii arrintaa warqaddii koowaad uu dhiibay dhammaatay mid kaluu soo bixiyey oo min arasuuli rasuulka uu soo diray sala allahu calayh wasalam yaa loo diray ila najaashi yadacuuhu uu ugu yeerahayo fiihi warqadaa labaad ilaa an yuzawijahu inuu u guuriyo rasuulka najaashi min ramlata binti abi sufyaan bin xarbin ramla binti abi sufyaan bin xarbin gabadha lagu magacaabo waliummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadooda ramlata almukanaa lagu kunyeeyo biummi xabiiba qisatun qisaa ku jirta xasiinatun aad u murug badan fii bidaayatiha bilowgeeda farixatun farxad badan mustabshira bishaarana ku sugan fii nihaayatihaa gebagabadeeda qiso aad u murugo badan marka la bilaabo oo aad wada naxaysaan aakhirkeedana bishaaro iyo farxad leh ayaa ku jirtee fatacaalow kaalaya nulimu aan aadno oo aan u qasadno bihaa qisada ilmaaman u qasdid sariican deg deg ah bal aan boobsiine kaalaya qisada bilowgeeda murugta badan aakhirkeedana bishaarada markaa leh waa inuu habeen dambe haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala iyo qisada bilowgeeda murugtada leh aakhirkeedanaa bishaarada leh ilah waxaan ka rajaynayna xaqna waafajiya subxaana wa tacaala wabilahi tawfiiq allahu subxaana wa tacaala aclam